bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala althaaliثu wاlcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad waxaan soo haynay kitaabka aakhirkiisa axaadiid ka hadlayso usuul fara badan ka hadlayso inuu kusoo qaato oo islaamka uu ku dul wareegayo iyaga axaadiistaasaan ku dhex jirnay oo kitaabka aakhirkiisa ahayd xadiidka saddex iyo labaatanaad waxa uu yidhi can abi darin wa mucaadin radia allaahu canhumaa can rasuuli illahi sal ly salama qaal nebigu wuxuu yidhi ittaqi illaaha xaysumaa kunta ilaahay ka cabso meel allaale meeshii aad joogto oo lagaa helaba ayb xayumaa wujidta wa itaqi illaaha ilaahay ka cabso xayumaa meel kastoo kunta aad ahaato oo laga helo wa atbic raacsii asayi'ata xumidana alxasanata raacsi xasano xasanadaasi marka in laga wado xasano caam a ah waa dhici karta oo haddaad qalad gasho wanaag ka dabagee waxaa kaloo laga yaabaa ayna u badan tahay hadday xumi kaa dhacdo xasana la imaam xasanadaana towbadaan loo jeedaa lianna towbata xasanatun towbadu waa xasana ayb tamxuhaa way tirtiraysaa wa khaaliqi innaasa dadka la dhaqan bikhuluqin dabeecad kula dhaqan xasanin wanaagsan khuluqa xasanka ana waxaa weyaan ama dabeecadda wanaagsanna waxaa weyaan qofka wejigiisu inuu furfuran yahay dhibka inuu ka ceshto wanaaggana ou siiyo ou bixiyo taas ayaa dabeecad wanaagga uu yahay rawaynaahu fi kitaabi tirmidiyi waqaala xasanun wafii bacdi nusakhihi almuctamadati xasanun saxiix alraabicu walcishruun xadiidka labaatan iyo afaraad can ilcirbaad bni saariyata radia allaahu canhu qaal wacdanaa rasuulu llahi sal l salam nabigaana wacdiyey mawcidatan waano wajilat minha alquluubu quluubtu ay la cabsatay wadarafat minha alcuyuunu indhuhuna ay la ilmeeyeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kaannahaa waab iyadoo mawcidatu muwadicin mid wax sagootinayo waanadii oo kale fa awsinaa noo dardaaran qaala waxa uu yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa alla ka cabsi waxaa laydin farood samaysaan waxaa idinka reebeed ka hartaan wasamci waaacati maqal iyo ka dambayn dadka madaxdaa laga dambeeya wa in ta'ammara calaykum korkiinu amiir ha idinkugu noqdaba cabdun addoon addoon yacnii markaa nebiga uu hadlayo inuu wax xukumo uu amiir noqdo aaday qariib u ahayd midda kale addoonkani haddee inuu xukumaaba sharci ma aha ayb laakiin haddii uu xoog inta wax ku qabto oo uu gacanta ku dhigo wayna dhacday haddii addoon uu sidaasoo kale idiin amiir noqdana iska maqlo iska adeeca leanna daacala-aanta iyo maqal la-aanta waxa ku imaanaya shartaa ka badan sharta tan laga arkayo meeshaan marka nebigu wuxuu ku waaniyay dadka maslaxadooda adduuniya aakhiro labadaba maslaxadii aakhira ma dhammaystirmayso alla ka cabsi la-aan maslaxadii adduunyana oo nabadgelyadii iyo noloshii iyo waxaana ma suuragelayso haddaan maamul laga dambeeyo uunan jirin labadiibuu marka nebigu uu tilmaamaya ayb wa inahu man yacish minkum ayb markaa samciga iyo daacadana dabcan de wixii macruufa lagu maqlayaa wixii munkara maya cid lagu adeeci maayo taa ayb waana weliba inuu qofkaasi haddii marka uu gaaloobo awal oo muslim ahayo gaal uu noqdo daacadiisii waa dhammaatay la adeeci maayo amiirnimadiisiina ma jirto laakiin kufri bawaaxa oo cad waa inuu ahaado kufrigaas ayb wainahu man yacish qofkii noolaado minkum xaal uu idinka idinka mid yahay fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaafid kathiiran fara badan yani fasayara ikhtilaafan kathiira ikhtilaaf fara badan ayuu arki doonaa fa calaykum bisunnatii sunnadeyda iyo dariiqayga laazima oo qabsada wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafaa raashidiin dariiqooda qabsada almahdiyiin cadduu calayhaa khulafaa raashidiin dabcan abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali weeyaan caduu calayha binawaajidi goosdambeedyada ku qabsada shayga aad ilkaha hore ku qabsata waa la dafi karaa goosdambeedka waxaa ku qabata laakiin lama arkaayo ma la dafayo yani xoog u qabsadoo ka wadaa wa iyaakum waxaan idinkaga digayaa wa muxdathaati alumuur arrimaha diinka lagu soo darisiiyo oon ka mid ahayn fa ina kulla bidcatin bidca kasta dalaalatun baadi waa wax allaale wixii diin loola jeedo oo diinka dhexdiisa lagu soo daro markii la dhammaystiray ka gadaale waa bidca madmuumna weeyaan macnahaasna sharciga u yaqaano bidcadaas macnahaas sharcigu uu bidcada u yaqaanana waa macno madmuum ah oo sharcigu uu eedeeyey yani waxaan u jeedaa macnahaas sharcigu uu ku tilmaamay bidcada bidcada sidaasoo kale ah waa madmuun sharciga eedeeyey mid xasan ah oo wanaagsanna kuma jirto haddaad maqasho bidca xasana ee waxyaabahaas waxay ka hadlayaan waa bidco oo luqawiyo ah siday culimo badanba sheegeen ibnu kathiir iyo ibnu rajab iyo siday tilmaamayaan iyo ibnu xajar iyo laftirkiisa kitaabu lictisaam markuu sharxaayo eh, bukhaariga oo kitaab اlictisaami bsunan u sharxay faina kula bidcatin dalaala bidco kasta baadi weeyaan rawaynaahu fii sunani abi daawuuda watirmidiyi waqaala xadiidun xasanun saxiix alkhamisu walcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad can abi mascuudin albadriyi radia allaahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu calayh waalih wasalama ina mimaa adraka annaasu dadka waxa ay soo gaareen min kalaami anubuwati aluulaa nebinubuwadii hore hadalkeedana ka mid ah waxa ay ka soo gaareen waxaa ka mid ah idaa lam tastaxi haddaadan xishoonaynin oodan sariiganaynin fasnac maa shita waxaa doonta samee rawaynaahu fi lbukhaariyi saxiixulbukhaari dhexdiisa aanu ku warin wuxuu leeyahay marka idaa lam tastaxi fasnac maa shita xishoodku marka yani fasnac maa shita waxaad doonta sameey ma laga wado waa kuu bannaan yihiin ma aha macnuhu ayb waa kuu bannaan yihiin ma laga wado waa tahdiid ayaa ku jira waxaa kaloo iyadana ay leedahay sidoo kale eh, xishoodkuna allana waa laga xishoodaa dadkana waa laga xishoodaa marka mid walba inaad la timaadid ayaa lagaa rabaa ayb asaadisu walcishruuna xadiidka labaatan iyo lixaad can jaabirin radia allahu canhu ana rajulan nin sa'ala rasuul llahi sal slam nebiguu su-aale faqaala wuxuu yidhi ara'ayta bal ii sheeg idaa sallaytu almaktuubaati salaadaha faradka haddaan tukado wa sumtu ramadaana ramadaan aan soomo wa axlaltu alxalaala xalaashana aan xalaal u arko oon xalaashado wa xaramtu aan xarimo alxaraama xaaraamta wixii xaaraamana aan u arka xaaraan inay yihiin oon saa ictiqaadiyo kana dheeraado dabcan walam azid calaa daalika kaagaana aanan ka kordhinin shay waxba aanan ku ziyaadinin adkhulu ljannata jannada ma gelaya qaala nacam ha buu yiri rawaynaahu fii muslim xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa faraa oo lala yimaado jannada in lagu galo waxa ilaahay kuu diray waajibka kaaga dhigood la timaado asaabicu walcishruuna xadiidka labaatan iyo toddobaad can sufyaan bni cabdilaahi radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo qul ii dheh fil islaami islaamka dhexdiisa qowlan qowl hadal laa as'alu canhu aanan su-aalaynin hadalkaasi axadan axad hayraka adiga heyrka ah aanan su-aalaynin qaala waxau yidhi qul waxaa tira aamantu billaahi allaan rumeeyey uma astaqim dabadeedna toosnow oo iimaanka wuxuu ku farayo ku toosnow ayb iimaan iyo istiqaamo la imaw labadaasaa marka war ka dambeeya male labada rawaynaahu fi muslim qaala alculamaau hada alxadiidu xadiidkan min jawaamici kelimihi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga kelmadihii la siiyey kuwoodii urursanaa ayuu ka mid yahay wa huwa mudaabiqun liqowli illahi tacaala buuna mudaabaqaynayaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qaala jumhuuru alculamaa macna alaayati walxadiidi aamanuu yani aaminuu rumeeya waltasimuu taacata allahi ilaahay daacadiisana laazima rumeeya alle daacada allana laazima sidaas weya athaamin walcishruun xadiidka labaatan iyo sideedaad xadiidu cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu weyaan fii su'aali jibriila annabiya sala allahu alayh waali wasalam uu su-aalay can iliimaani waalislaami walixsaani wasaacati wa huwa mashhuurun weyaan xadiid mashhuur oo caan ah weyaan fii saxiix muslim iyo waqayrihi ku sugan ah, xadiidkii marka labaadee ee arbiciinka ku sugnaa xadiid jibriil ataasicu walcishruun xadiidka labaatan iyo sagaalaad can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kuntu khalfa nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga gadaashiisaan ahaa yowman maalin faqaala waxau yidhi yaa ghulaamu wiilyow inii ucallimuka kalimaatin kelmadaan ku barayaa ixfad illaaha ilaahay xifdi oo ilaali awaamirta alle yaxfadka ilaahay ku xifdiye amarka alle ilaali wuu ku dhowrayaa ilaahay baa adigana ku ilaalinaya diintaaduu kuu xifdinayaa wuxuu kuu ilaalinayaa adduunkaaga ixfad illaaha ilaahay awaamirtiisa ilaali tajidhu waad helaysaa alla tujaahaka hortaadaa ka helaysaa maciyada allaad helaysaa allah kula jiraya maciyo khaas ah ku siinayaa oo inuu ku ayido oo ku ilaaliyo idaa sa'alta haddaad wax su-aalanaysid fas'al illaah ilaahay wax su-aalo isagaa wax la su-aashaa gacantiisu ay buuxdaa awooddiisu ay badan tahay ayb oo aayaddu waxay ahayd aayaddu waxay ahayd waqaala rabukum udcuunii astajib lakum xadiidkuna wuxuu ahaa adducaau huwa alcibaada marka baryada in ilaahay keliya loo gooniya waida stacanta haddaad kaalmo dalbayso fastacin billaahi ilaahay ka kaalmo dalbo waclam ogow ana alummata ummaddu low ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan korkii ay ku kulmaan bishayin ay kugu anfacaan lam yanfacuuka kugu anfici maayaan ilaa bishayin shay mooyaane qad katabahu llaahu laka ilaahay uu kuu qoray wa in ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishayin ay kugu dhibaan shay lam yaduruuka kugu dhibi maayaan ayb kuguma aynan dhibin ilaa bishayin shay maahan qad katabahu llaahu caleyka ilaahay korkaaga uu ku qoray maaha ruficat alaqlaamu aqlaamtii waa la qaaday oo waa la kor yeelay qalankii lagu qorayay qadarka wajafat isuxufu suxuftiina waa qallashay rawaynaahu fi tirmidiyi waqaala xadiidun xasanun saxiix yacnii wax la bedelaya maleh wa fii riwaayati hayri tirmidiyi ziyaadatun ayaa ku jirta ixfad illaaha tajidhu amaamaka tacaraf ila allaahi ayb ilaahay is aqoonsii fi rakhaa'i barwaaqada dhexdeeda isku aqoonsii isku bar macnaheedu marka waxay tahay ilahay waa ku yaqaanaaye ha kugu arko daaco alla inaa ku jirtid marka barwaaqada lagu jiro yacrifka fii shidda ilaahay ku gartee waqtiga abaarta iyo shiddada ay jirto waa ku garanaya ilaahay waxay la mid tahay qowluhu tacaala falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun nabiyullaahi yuunus waxaa lagu sii daayey wakhtigii uu barwaaqada ahaayuu nabadda qabay ayuu wuxuu ahaa axad ilaahay ku xiranoo oo ilaahay u tasbiixsado qofkii marka xilligaas sidaasoo kale ilaahay ugu tasbiixsado waxaa shaki aan lahayn inuu gaarayo isagana marka shiddo iyo dhibaata ay ku dhacdo ilaahay subxaanahu watacaala xifdigiisa ayaa gaaraya waclam ogow maa akhdaaka wixii ku gafay lam yakun liyusiibaka mid ku asiibi lahaa ood heli lahayd ma aha wixii aad weysay saasaa ilaahay qore <clears throat> wamaa asaabaka wixii ku asiibana lam yakun ma uunan ahayn liyukhdi'aka mid ku gafaye wa aakhirihi waxaa ku jirta waclam ogow ana nasra gargaarka maca sabri sabar maciisu ahaaday wa ana alfaraja farajkuna maca alkarbi murug maceedu ahaaday oo markaad murugootaa faraj yimaadaa ayb guulna waxay timaadaa marka aad sabarto wa ana maca alcusri yusran culayskana fudayd ayaa maciisa oo la jiro wuxuu yidhi wuxuu yidhi alimaamu nawowi raximahullah hada xadiidun cadiimu lmowqic waa xadiid marka mowqiciisa uu weyn yahay meesha uu ku dhacaayo ay weyn tahay athalaathuun xadiidkii sodonaad wa bihi ikhtitaamuhaa dhammaystirkeeduna isagoo noqonaya isaga ku dhammaystirayna wakhtitaamu lkitaabi kitaabka ikhtitaamkiisa ee dhammaystirkiisan isagoo ahaanaya fanadkuruhu waa sheegaynaa buu yiri biisnaadin mustatrafin isnaad mustatraf ah ayaanu ku sheegaynaa aada u fiican wanas'al allaha alkariima allaha kariimka waxaan su-aalanaynaa khaatimata alkhayri khayr dhammaystirkii in loogu khatimo qala alimaam اnawowiy raximah اllah akbaranaa shaykhuna alxaafiظu abulbaqaa khaalid bnu yuusuf annabulsiyu huma adimashqiyu raximah llah qaala akhbaranaa abu aalib cabdullaahi wa abuu mansuur yuunusu wa abulqaasim alxuseyn bnu hibat illaahi bni sisriyi ayb wa abuu yaclى xamzatu wa abuطaahir ismaaciilu qaluu akhbarana alxaafidu abulqaasim caliy bnu اlxasan wahuwa bnu casaakir qaala akhbarana shariifu abulqaasim caliy bnu ibraahiima bni alcabaas alxuseyniyu khatiibu dimashqa qaala akhbarana abu cabdillaahi moxamed bnu caliy bni yaxya bni sulwaana qaala akhbarana abulqaasim alfadl bnu cabdillaahi qaala akhbarana abulqaasim alfadl bnu jacfar qaala akhbaranaa abu bakrin cabduraxmaan bn اlqasim bn اlfaraj alhaashimiyu qaala xadaanaa abuu mushir qaala xadaanaa saciid bn cabdilcaziiz can rabiicata bni yaziida can abi idriis alkhawlaaniy can abi darin radia allahu canhu can rasuuli illahi sal salam can jibriila sala allahu calayhi wasalama can illaahi tabaaraka wa tacaala anahu qaal waa xadiisulqudsi marka yaa cibaadii addoomahayow innii xaramtu dulma dulmiga ayaan xarimay calaa nafsii nafsadeydan ka xarimay wa jacaltuhu waxaan ka dhigay muxaraman mid la xarimay beynakum idinka dhexdiinna idinka dhexdiinnana xaaraan ayaan dulmigii ka yeelay falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa cibaadii addoomahayow inakum idinku alladiina kuwii baad tihiin tukhdi'uuna billeyli wannahaari habeen iyo maalin waad gafaysaan wa ana aniguna alladii kii baan ahay akfiru dunuuba dunuubta dhaafayay walaa ubaali una aaban yeeli maayo faistakfiruunii dembi dhaaf i weydiista akfir lakum aan idiin dhaafee yaa cibaadii addoomahayow kullukum dhammaantiin jaa'icun baa tihiin kuwa baahan ilaa man qof maahane acamtuhu aan quudiyey fastadcimuunii quudin iga dalba udcimkum idin quudiye yaa cibaadii addoomahayo kullukum dhammaantiin caarin kuwo qaawan baatiin ilaa man qof maahane kasawtu aan marshiyey fastaksuunii marshin ama dhar iga dalbada aksukum waan idin marshinayaa yaa cibaadii addoomahayow low anna awalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiina wa jinnakum jinnigiina kaanuu ay ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin qof qalbigii kan ugu faajirnimada badan korkiis ay ahaadaan qofkaasrajulkaasoo minkum idinka idinka mid a lam yanqus daalika kaagaa ma uunan nuqsaaminin min mulkii aniga mulkigayga xaggiisa shay-an waxba kama nuqsaaminin haddaad kulligiin daacada rabbi ka baxdaano faajiriin wada noqotaan mulkigay wax ka baaba-yo ka nuqsaamaya male buu ilaahay leeyahay yaa cibaadii addoomahayow low anna awalakum kiinna hore wa aakhirakum kiinna dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin minkum nin idinka idinka mida ka ugu alla qalbigiisa ugu alla kacabsiga badan haddii aad kulligiin wada noqotaan lam yazid daalika kaagaas u kordhin maayo fii mulkii aniga boqortooyadayda dhexdeeda shayan waxba ku kordhin maayo istinaa baan leeyaho ilaaha leeyaho daati ah cid aan u baahanahay malaha idinkana marka waxba waa ii baahantihiin waana sidaas xaqiiqdu muminiintu way garteen ilaahay ku caabudaan marka baahidaas inay ilaahay u bandhigtaan cid kale uma bandhigtaan ayb kufaartu iyagu way garteen oo waa fahmsan yihiin laakiin ma rabaan istikbaar iyo isla weynin baa ku jiro marka qofka waxaa la rabaa baahidiisa inuu ilaahay dejiyo agtiisa allah baahidiisa dabooli karo maanta dhan dadkii dad un baa waxaa laga raacay baahidoodii un inay makhluuq iska agdhigaan markaasaa makhluuqii baa loo loo xil saaray ilaahay garabkoodii waa ka baxay fakri aan dhammaanin marka weligiis aan dhammaanaynin ayb oo indhaha loo saaray baa haaya nasalullahi asalaama yaa cibaadii addoomahayow low anna awalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan fii saciidin waaxidin hal goob fasa'aluunii ay goob hal ah meel hal meel fasa'aluunii ay su-aalaan fa acdaytu aan siiyo kula insaanin qof kastoo minhum iyaga ka kamida maa sa'ala wuxuu su-aalay lam yanqus daalika kaagaa nuqsaamin maayo min mulkii aniga mulkigayga shay ka nuqsaamin maayo ilaa kamaa yanqusu albaxru badda sida uu u nuqsaamo maahane an yuqmasa in la tiimbiyo almikhyatu cirbad fiihi baxarka badda dhexdeeda la tiimbiyo kamsatan hal mar tiimbin waaxidatan oo mid keliyata ah hal mar haddii sidaa loo tiimbiyo cirbad badda badda ma nuqsaamayaa maya baddaas sida ay u nuqsaamaysoo kale haddii cirbad la tiimbiyo yacni waxaa laga wadaa wax ka nuqsaamaya male saaynan baddaas cirbadda waxba uga nuqsaaminayni kulligiin waxaad rabtaan haddaan idin siiyaan waxba iga nuqsaami maayo yaa cibaadii addoomahayo inamaa hiya acmaalukum acmaashiinnii weeyaan unbuu yidhi allah subxaana watacaala axfaduhaa calaykum waan idiin xifdinayaayo korkiinaan ku ilaalay waan idin dhowraya waan idin xifdinaya faman wajada qofkii helo khayran khayr qofkii helo falyaxmad illaah ilaahay ha ammaana caza wajal ha mahdiyo waman wajada qofkii helo hayra dalika khayr waxaan ahayn falaa yaluumanna ilaa nafsahu nafsadiis un ha eedeeyo ha dagaalo cid kale yaanu dagaalin qaala abuu mushir qaala saciidu bnu cabdilcasiis kaana abuu idriis idaa wuxuu ahaa idaa xadatha bihada alxadiid xadiidkan haddii uu ku sheekeynayo uu sheegaya jatha calaa rukbatayhi labadiisa jilboodu u aruman jiray labada jilboodba dhulka dhigan jira ku suran jiray siduu u weyneynaya darteed hada xadiidun saxiixu rawaynaahu fii saxiixi muslimin wagayrihi wa rijaalu isnaadihi isnaadkiisa rijaashiisana minii aniga xaggayga laga bilaabay ilaa abidar radia allaahu canhu kulluhum dimashqiyuun kulligood waa reer dimashq wadakhala abudarin darin radia allaahu canhu abudarna darna wou soo galay dimashqa magaalada dimashq wou soo galay faijtamaca fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku kulmay jumalun jumlooyin fara badanoo min alfawaa'idi ah minha waxaa ka mid a ah sixatu isnaadihi isnaadkiisao sax ah saxiixa wa matnihi iyo matnigiisa wa culuwuhu culuwinimadiisa ayb oo imaamu nawowi nebiga intuu ku gaarayaaba yarba sanadku allah yuu gaaraa wa tasalsuluhu bidimashqiyiina uu musalsal ku noqday radia allaahu canhum wabaaraka fiihim wa minhaa waxaa ka mida mashtamala caleyhi wuxuu koobsado min albayaani cadayn a liqawaacida cadiimatin qawaacid waaweyn fii usuulidiini ku saabsan usuuludiin wa furuucihi furuucda diinka ku saabsan walaadaabi aadaab ku saabsan waladaa'if alquluub iyo quluubta lataa'iftiisa wagayriha walilaahi alxamdu rawaynaa can alimaami abi cabdillaahi axmed bni xambal raximahu llahu qaal laysa liahli shaami reer shaam ma laha xadiidun xadiid ashrafu ka sharaf badan min hada alxadiidi xadiidkan hada aakhiru maa qasadtuhu alimaamu nawowi marka wuxuu yihi kani aakhiru maa shay kii ugu dambeeyey weyaan qasadtuhu aan u qasday min hada alkitaabi kitaabkan ka mid a waqad mana allaahu alkariimu allaha deeqda badanna wuxuu ku galladaystay fiihi dhexdiisa bimaa huwa lahu ahlun ayb wax uu ahl u yahay oo min alfawaa'idi annafiisati fawaa'id aad qaali u ah ah waddaqaa'iqi allatiifati iyo waxyaaba yaryar oo aad u fiican min anwaaci alculuumi culuumta anwaacdiisa wa muhimaatiha muhimaadka culuumta a wa mustajaadaati alxaqaa'iqi wa matluubaatiha xaqaa'iqda mustajaadaadkeeda iyo matluubaadkeeda la dalbado oo min tafsiiri aayaatin aayado tafsiiradooda min alqur'aani alcasiizi ku sugan qur-aanka xaggiisa ka ahaaday wa bayaani almuraadi min biha iyo ulajeedooyinka aayadaha laga leeyahay walaxaadiis saxiixati axaadiis saxiixa tafsiirkood ayaa kitaabka ku jirta wa idaaxi maqaasidiha axaadiidtaas maqaasidooda caddaynteeda wa bayaani nukatin nukat oo la caddeeyo nukta waxaa la yidhaha marka shayga daqiiqa ah yacni aan aada loogu dhugta lahayn badanaa min culuumi alasaniidi asaaniidda culuumtooda wa daqaa'iq ilfiqhi fiqhiga daqaa'iqdiisa wa mucaamalaati alquluubi iyo quluubta mucaamalaadkiisa iyo wakayriha wallaahu almaxmuudu allah midka la mahadiya ah calaa daalika kaagaa lagu mahadiyo korkiisa waqayrihi iyo keyrkii kan iyo keyrkiisba allah looga mahadiyaa min nicamihi nicmooyinkiisa ah allatii nicmooyinka oo laa tuxsa aan la koobi karin walahu lminatu buu leeyahay gallad anhadaanii hadaanii lidaalika inuu igu hanuuniyo kaagaasi wawafaqanii lijamcihi ouna i waafajiyey ururintiisa wayasarahu calaya korkayga oo ku fududeeya wa acaananii calayhi oo iigu kaalmeeya wamana calaya oo igu galladaysta biitmaamihi dhammaystirkiisa falahu lxamdu ammaan ayuu leeyahay walimtinaanu gallad ayuu leeyahay nicmooyin walfadlu fadli buu leeyahy watawlun ixsaan buu leeyahy washukraanu iyo shukri buu leeyahay alle wa ana aniguna raajin mid rajaynayaan ah min fadli illaahi tacaala ilaahay fadligiisa dacwata akhin walaal ducadiisaan rajaynayaa buu yiri saalixun oo suuban ayb antaficu bihi aan aniga ku intifaaco tuqaribunii ila allaahi alkariim allana ii dhoweyso waintifaaca muslimin muslim nafcigiis ayaan rajaynayaa raaqibin doonaya fi lkhayri khayrka bibacdi maa fiihi kitaabkan waxa ku jira wax kamidana ku doonaayo yani kitaabkan wax kamida ayuu khayrka ku doonaa see waayo wuu ku dhaqmayaa khayr buu ku raadiyey marka intifaacaasna waa rabaa buu yiri oo walaalkaa muslimka uu intifaacayo akuunu anigu aan ahaada markaa musaacidan akuunu aan ahaanayo musaacidan lahu mid isaga kaalmeeye cala lcamali ku kaalmeeye camalfal bimardaati rabbina rabbigan raaligareyntiisa bimardaati rabbina marka aad baa himadiisa ay u weyneyd yani kitaabkan markuu qoray alla uga mahdiyey kabacdi wuxuu yidhi allan ku mahadinaya waxaan rajaynayaa buu yidhi fadliga alla xaggii waxaan ka rajaynayaa qof muslima walaala ducadiisa oo kitaabkan ku intifaacay waxaan kaloo rajaynayaa buu yidhi qof muslima inuu ku intifaaco oo kitaabkan ilaahay ugu dhowaado ku camalfalkiisii dabadeedna aniga aan noqdo marka midka ugu kaalmeeyey arintaa niyadaas balfeerinilaahayna subxaana watacaala sida aan markhaatidaba ka nahay waxyaabihii uu rajeynayey in waxyaabo badanoo ka mida waa aragnay oo kitaabadiisa ilaahay qabuul ayuu ummadda ka siiyey meel walba riyaadu saalixiinka iyo kitaabkan adkaarka iyo arbaciinka iyo sharxa muslimka iyo minhaajka iyo kutubta uu qoray oo dhan intifaac yaa ummadda ilaahay u geliyey subxaanahu watacaala wa astawdicu allaha alkariima allaha deeqda badan ayaan ku ammaanaynayaa allatiifa naxariista badan alraxiima naxariisto minii aniga iyo min waalidaya labadaydii waalid wa jamiici axbaabinaa wa ikhwaaninaa ayb axbaabteenna dhammaantood iyo walaalheen waman axsana ilayna iyo qofkii noo ixsaan falay wa saa'iri lmuslimiina muslimiin dhammaantood waxaan ku ammaaneeyey buu yidhi adyaanana diinteenna wa amaanaatina ammaanaadkeenna wa khawaatiima acmaalina acmaasheenna khaatumadooda waxyaabaha ugu dambaysta ilaahay baan ku ammaaneysanay waxa ilaahay lagu ammaaneeyey marka ma dayacmayaan wa jamiica maa ancama allaahu tacaala bihi calaynaa iyo wuxuu alla noogu nicmeeyey dhammaantood <clears throat> wa as'aluhu subxaanahu lanaa waxaan ilaahay nwey suaalanayaa oon e, noo su-aalayaa ajmaciina dhammaanteen suluuka sabiili rashaad waddada hanuunka qaadideeda waalcismata min axwaali ahli zayqi waalcinaad iyo dhowritaan ilaahay uu naga dhowro dadka xaqa ka qallooco axwaashooda iyo dadka madax adag oo diintii ilaahay ku madax adag axwaashoodan ilaahay inuu naga celiyo uu naga koriyo ayaan su-aalanaynaa wadawaama daa'im noqosho calaa daalika kaagaas uu daa'im noo noqday iyo wagayrihiba min alkhayri oo khayrka fi sdiyaadin kororsiimo un uu noogu daa'im ahaabo wa atadaracu ilayhi subxaanahu ilaahay ayaan u tadarucaya isu bihinbihinaya isu duleynaya an yarsuqanaa inuu nagu arsuqo atawfiiqa waafajin fi laqwaali nagu waafajiyo walafcaali afcaashii lisawaabi sawaabka una waafajiyo waljarya socod calaa aathaari dawi lbasaa'iri dadka aragtida u saaxiibka raadadkooda inaan ku soconno walalbaabi cuquusha kuwa u saaxiibka inahu lkariim allah isaga waa kan deeqda badan alwaasicu waasica alwahaabu hibeynta badan omaa towfiiqii ilaa billaah towfiiqdeedana ilaahay unbay ahaatay calayhi tawakaltu isagaan tala saartay wa ileyhi mataab isaga ayaa soo noqodkayguna isaga xaggiisu ahaaday xasbuna allaahu wa nicma alwakiil walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiim labadan jumlaba waa jumlooyin isticaanowa xasbuna allahu wa nicma alwakiilna waa allah kaalmo looga dalbaya laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiimna sidoo kale alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa salawaatuhu wa salaamuhu alakmalaani ammaanyaalkiisa naxariisyaalkiisa nabadgelyooyinkiisae dhammayska tiran calaa sayidina allah yeela nabigeena korkiisa muxamedin ahaa khayri khalqihi ajmaciin khalqigiisa ka ugu khayrka badan dhammaantood kulamaa dakarahu daakiruuna mar walboo ay xusaan kuwa ilaahay xuso baraacatulkhatmi ayaa ku sugan marka meeshaas adkaaran kasoo hadlayna kulamaa dakarahu daakiruunu sheegaya marka kitaabkiina waa gebagebo wagafala can dikrihi dikrigiisa in allaale inta ay ka dhoohanaadaan alkaafiluuna kuwa dhoohan oo dikriga ilaahay ka maqan calaa saa'ir nabiy yacni intay dad jiraan ila dad mid ilaahay xusayo mid aan ilaahay xusina isugu jiraan wacalaa saa'iri annabiyiin nebiyaalka inta soo hartay wa aali kullin mid kastaa aalkiisa wa wasaa'ir saalixiin dadka suuban dhammaantood intay soo harto idil dhammaan aakhiru lkitaab qaala musanifuhu abu zakariya yaxya bnu sharafin cafa allaahu canhu waxa uu yidhi faraqtu min jamcihi kitaabkan ururintiisa waxaan ka faaruq noqday fi lmuxarami bishii muxaram sanata sabcin wa sitiina wa sitimia lix boqol lixdan iyo toddobadii lix boqol iyo lixdan iyo toddobadii maalin jumca bisha muxaram bishu maalin jumca ah bishu ay muxaram tahay sanadkuna uu yahay lix boqol lixdan iyo toddobadii ayaan ka faaruq noqday siwaa axrufin xuruufo maahna alxaqtuha aan haleeshiiyey bacda daalika taariikhdaas bacdi xoogaa waxyaaba aan ku dardaray maahna oon haleeshiiyey wa ajaztu riwaayatahu lijamiici almuslimiin kitaabkan riwaayadiisana waxaan u ijaazeeyey muslimiinta oo dhan buu yiri wa sala allahu calaa sayidina muxammadin wa aalihi ajmaciin annagana ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco uuna noo fududeeyo kitaabkan ku dhaqankiisa iyo fahamkiisa iyo faafintiisa qof walboo ka faa'iideysto <clears throat> oo uga faa'iideysto dhegeysigiisana inuu ilaahay ku anfaco annagana uu naga siiyo raalli ahaansha alla uu nagu gaarsiiyo musanifka kitaabka qorayna wixii uu rajeynayo dhan ilaahay inuu siiyo khidmadan iyo camalkan iyo shaqadan uu bixiyeyna ilaahay subxaanahu watacaala miisaan xasanaad inuu ugu kabo oo u saaro annagana kuwi ku anfaco oo naga dhigo ayaan ilaahay weydiisanaynaa wixii kitaabkan ka saxmayna ilaahay baan nawaafajiye wixii ka khaldamayna waa bani aadan iyo camalkiis iyo isku daygiis hada wabilahi towfiiq wsal alla wsalam calaa nabiyina muxamed wcala alih saxbi wsalam sagaal iyo toban bisha jumaada al ayaa kitaabkan aan dhammaynay kun afar boqol soddon iyo afar kun afar boqol soddon iyo afar jumaada al sagaal iyo tobankeeda maalin axad ah wabilahi towfiiq wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed